بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii buluuq اlmaraam baabu libaasi waxaanu gelaynaa libaaskii waa labiskii waxyaabaha markaa la xirto hadday dhar yihiin hadday camaamad tahay haddii kobe ay yihiin <clears throat> wax allaala wixii markaa la guntado ayuu baab markaa u yahay وعن أبي عاamر الأشعري رضي الله عنه قال wuxuu yihi قاala رasuuل اللahi <clears throat> rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam layakuunanna waxaa ahaan doona min ummatii ummadayda aqwaamun aqwaam iyo qowman rag ayaa ahaan doona yastaxiluuna xalaalaysanaya alxira iyo walxariira alkhaza walxariira alxira iyo wاlxariir rawaahu abu daawuud waasluhu fi اlbukhaariy xadiidku xadiid saxiixa waayo wuxuu tilmaamayaa aakhiru zamanka marka la gaaro waa xilliga aan ku jirnay buu rasuulku leeyahay ummaddayda waxaa ka soo bixi doona qoom xirada xalaalaysanaya waa zinada iyo wاlxariira xariirta xariirta iyo zinadu labaduba waa xaaraan laakiin dadba baa imaan doona aakhiru zamanka labadaasba bannaysanaya xalaalaysanaya xirada waa farjigay xalaalaysanayaanoo zinnadii ayaa waxay ka dhiganayaan wax mubaax ah oo markaa bannaan sida maanta taalla oo kale maanta waxaad moodaa bahashu inay noqotay reer magaalnimo inay noqotay mid lagu kala tartamo qofba qofku uu ka hermagaalsan yahay waa ka sino badan yahay xaaladaasaa maanta markaa taalla waayo kitaabka qur'aanka wuxuu rabbi ku mamnuucay xataa iska daa ayadee wax allaala wixii keeni karaa inuu qofku markaa ka fogaado oo ilaahay wuxuu yidhi walaa taqrabu zina haw dhowaanina waayo innahu kaana faaxisha waa faaxishii foolxumo wadadeedana way xun tahay rawaahu abudaad baa xadiidkaa wariyey wa asluhu fi lbukhaariyun marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa labadaa xaaladba inay markaa mamnuuc tahay amaa xariirta dumarka waa loo fasixi doonaa sida noo imaan doontaba wa can xudayfata radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi naha nebiyu nebigu wuxuu reebay ee uu diiday an nashraba inaan wax ku cabno fii aaniyati dahabi weelka dahabka ah waalfidati midka qalinka ahba iyo waan na'kula inaan ku cunno fiiha geelashaa dhexdooda wa can lubsi alxariiri xidhashada xariirtana rasuulku wuu diiday wa can lubsi alxariiri xariirta labisashadeeda iyo wadiibaaji diibaajkuna waa nooc xariirta markaa ka mid ah wa an najlisa calayhi iyo inaan ku dul fadhiisanno rawaahu lbukhaari xadiidku wuxuu tilmaamayaa asagana weelasha dahabka ah iyo kuwa qalinkaa inay mamnuuc yihiin wax ku cunitaankoodii ku cabitaankooda horayna waan u soo marnay waxaa kaloo nebigu uu reebay in la xirto oo la guntado dharka xariirta ah iyo diibaajka diibaajkasaan soo tilmaanay waa qismi iyo qayb ama nooc xariirta markaa ka mid ah iyo in markaa lagu fadhiisto kuwa baabuurta wada inay ka dhigtaan waxyaabood ay ku fadhiistaan iyo kursiga saartaan qofka faraskii waxyaabaha wada inuu ka samaysto waxyaabo uu ku fadhiisto meel kastoo ay noqotaba saalahaasoo dhan markaa waa la diiday oo wa shay aan markaa la ogolayn dadka muslimiinta waxay ku xidhanayaan maalinta aakhiro jannaday ku leeyihiin dahabka iyo xariirta iyo qalinka intaba ama kufaartu adduunkay ku leeyihiin waayo meeshaanaa jannadooda ah idinka aakhiraad ku leedihiin buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam ee weelasha dahabka ah iyo kuwa qalinka ah waxna ha ku cunina hana ku cabina addoonnimo muujiya wixii rabbi idinka reebay ka taga wixii rabbi idiin diray sameeya rasuulku wuxuu reebay buu leeyahay xudayfa eh, eh, wuxuu noo diiday an nashraba inaan wax ku cabno fii aaniyati اdahabi iyo wاlfidati iyo waan na'kula inaan ku cunno fiiha gudahooda wacan lubsi lxariirina wuu naga mamnuucay nebiga xariirta xirashadeeda iyo wadiibaaji iyo wa an najlisa inaan ku fariisano calayha xariirta korkeedii manhajkada rawaahu lbukhaariyu baa xadiidka wariyey wa can cumara radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi naha nebiyu nebigu wuxuu reebay can lubsi alxariiri xariirta xirashadeeda waa dharka xariirta ilaa mawdica isbacayni laba far meel la saara maahane aw alaaثaةin ama saddex aw arbacin ama afar muttafaqun calayh wallafd limuslim baa iskale xadiidku wuxuu tilmaamayaa xariirta marka la diiday inay tahay waxa ugu badan ay maradu ka samaysan tahay ama ay tahay ayadoo dhan inay markaa xariir noqoto amaa in yar oo ka mid ah marada badankeeda iyo mucdamkeeda haddii dhana caadiya uu yahay layloon iyo suuf iyo wixii la ah afar saddex farood laba farood meel la saarana xariir looga dhigo taa markaa lama diidana oo qofku markaa wuu xihan karaa waayo naha nebi nebigu wuxuu reebay can lubsi alxariiri xariirta xirashadeeda ilaa mawdica isbacayni laba farood meel la saaro maahane meelaha gacanta haddii saa loogu soo wareejiya meel laba far la saaray ama meesha kuleetiga ah ama meesha hore meesha hoose intaa haddii saa makfuuf looga dhigo oo aan laga badinin afar farood dhibaato markaa kuma sugna wallafdu limuslim baa iskaloo cumar wuxuu leeyahay naha nebiyu nebigu wuxuu nahyiyey ee uu reebay sala allahu calayh wasalam can lubsi alxariiri xariirta xirashadeeda ilaa mawdica mawdic iyo boos ama makaan iyo meel isbacayn laba farood la saaro maahani aw alaain ama saddex aw arbacin ama afar hadday ka badato markaa xariir bay noqonaysaa maradii intaa wixii ka badan maya muttafaqun calayh wallafdu limuslim wa can anasin radia allahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص wuxuu u baneeyey ruqso waxay timaadaa shay mamnuuca oo baahi qofka u keentay taa taaruksaa la yidhaahdaayo inay xaraam tahay baa la tilmaamaya khaasatan ragga laakiin nebiga rukhso ahaan uu ugu baneeyey licabdiraxmaan ibni cawf iyo wazubayr ninka lagu magacaabo fii qamiisin go' buu u baneeyey oo alxariiri xariir ah fii safarin safarna waa lagu jiray waa min xikatin cudur oo kaanad bihimaa ku dhacay labadooda oo ku sugnaa darteed muttafaqun calayhi cudurka xikada la yidhaahda waa cadhada waa jirkoo markaa go'go' noocaasa ku yimaada daabay markaa u tahay sidoo kale waxaa jira xadiid kaloo nin loo banneeyey qumul iyo injir daraaddeed waayo injirta ayada laftigeeda xariirta waa u daawo oo qofku markii aad uga badato way sibaxadahay xariirto markuu qofku saarto inay ka soo daadataa suuragal ah marka taa darteed ayaa rasuulka daawo ahaan ayuu ugu banneeyey cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr qamiis xariira inay qaataan ama ay xirtaan qamiis xariira ayuu u baneeyey fii safarna waa ku jireeno wax kale oo markay isticmaalaan bay waayeen waana min xikatin candhada cururka lagu magacaabo oo kaanat bihimaa labadooda markaa ku sugnayd cudurkaasaa markaa ku dhacay haddii daao ay imtiqaanaa wax kale la helo amase cudurkii uu zuulo sii wadan maayaan oo xaaraantinimadeeda iyo xaggoodu markaa ku soo noqonaysaa daruuriyaadkay markaa ka mid tahoo qofka waxyaabaha laga xaaraantinimeeyey hadday baahi u gasho xaaladda noocaas inuu markaa isticmaalayo xikad ku dhacday darteed oo kaanat bihimaa ayaga markaa ku sugnayd sababteeda yuuna nebigu ugu banneeyey muttafaqun calayh وcan caliyin radia allahu canhu qaala cali wuxuu yidhi kasaani waa imarashiiyo wuu isiiyey annebiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam xullatan buu isiiyey dhar bilad ah sayaraa oo suun leh suuman bay markaa lahaayeen faqarajtu fiiha markaasaan ku soo baxay xulladu waa maro xariir ah ayuu nebigu isiiyey buu yidhi isla markii markaan qaatoon guriga tegey intaan soo labistay ayaan ku soo baxay haddana waan soo guntaday fakharajtu fiiha waan ku soo baxay maradii fara'aytu waxaan arkay buu yidhi alghadaba carro ayaan ka arkay fii wajhihii rasuulka wejigiisa inuu ii caraysan yahay uu aad u xanaaqay ayaan markaa arkay fashaqaqtuhaa waxaan u kala jeexay bayna nisaa'i haweenkayga baynkooda muttafaqun calayh wahaadaa lafdu muslim waayo xadiidku wuxuu tilmaamayaa bacdama xariirtu ay xaaraam tahay qofkaanna ay ka xaaraam tahay haddii loo hadiyeeyo wuxuuna dad kale ay u bannaan yihiin inaysan dhibaato markaa lahayn siintaa nebiga uu siiye macnaheedu maahayn inuu asagu xirto ma ahayn inuu asagu guntado saa darteed baa cali wuxuu u qaatay siintii nebiga uu siiyey inay u bannaan tahay xirashadeeda baa intuu guntadou ku soo baxay nebigu waaba carooday sala allahu calayh wasalam saa darteed ayaa wuxuu nebigu cali uu leeyahay bayna nisaa'i ayaan u kala jeexay faadimooyinkan u kala jeexay riwaayad kalaa tilmaantayoo nisaa'i markuu leeyahay ma aha dhammaan xaasaskooda hooyadii iyo walaashii iyo xaaskiisa ayaa u kala googooyey oo marbaqayb markaa ka siiyey tii waxay ka dhigataba marka cali wuxuu leeyahay kasaanii annebiyu nebiga imarasheeyoo i siiyey oo nebigu wuxuu isiiyey xullatan bilat ama dhar oo mtaqaanaa xariir ah sayraa sayrada waa mar allaala marka ama xariiqma ha ahaato ama suuman markaa ay leedahay ha noqotee suuman markaa leh fa kharajtu fiiha markaasaan ku soo baxay maradii fa ra'aytu alqadaba carradii baan ka arkay fii wajhihi rasuulka wejigiisa fashaqaqtuhaa anna waxaan u kala jeexoon u kala qaybiyey bayna nisaa'ii nisaa'e dumarkayga baynkooda muttafaqun calayh dumarkii guriga joogay ayaan mataqaanaa u kala gooy ileen ayagu waa loogu talagalay inay markaa xirtaan xaaraamna markaa kama aha haddii ku hadiyeeyo adoo nin rag ah cambuuray naagi leedahay xero kama wado ama xaaskaaga sii ama walaashaa sii arrimooyin badan oo noocaasaa iska dhici karta cumarna mar bay ku dhacdayoo nebiga saasoo kale intuu u siiyey ayuu markaa labistay rasuulku aad iyo aad ayuu marka u labistay markaasuu yidhi kani waxaa labista dadkaan aakhir nasiibka kulahayn amase mar allaala markuu siinaayey intuu nebigu yidhi xariir waxaa labistaa dadkaan aakhir nasiibka kulahayn cumar inta la siiye buu ooyey markaasuu dhaa yaa rasuulla aqi nasiib makulihimiya inaad adigu labisato kuwama siinin baa la yidhi nin mushrik ahaa oo walaalkii oo maka jooguu u diray cumar radia allaahu canhu xaaladaha marka waa la samayn karaa wa can abi muusa radia allaahu canhu anna rasuula allahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi uxilla adahabu dahabka waa la xalaaleeyey iyo walxariir xariirtaba liinaafi ummati ummatii ummadeyda dhadigooda dhadiga waxaa loola jeedaa waa dumarka ama mtaqaana naagaha wa xurima calaa dukuurihim dukuurtoodana waa laga xaaraantinimeeyey oo raggoodu waa ka mamnuuc rawaahu axmed wاnnasaa'iyu watirmidiin waa wariyeen oo saxaxahu uu saxiix yeelay tirmidi xadiidku waasuu sheego waa saxiix wuxuuna tilmaamayaa dumarka dahabka noocyadiisa kala duwan inay qaadan karaan xariirtana waa loo ogol yahay uxilla dahabu dahabka waa loo xalaaleeyey iyo walxariiru xariirtaba liinaafi ummati ummadayda dumarkooda wa xurima waa laga xaaraantinimeeyey calaa dukuurihim dukuurtooda waa ragoodee axmed iyo nasaa'i tirmidi baa xadiidka wariye uu saxiix yeelay saa darteed dumarku way qaadan karaan hadduu dhegadhega noqdo haddii uu noqdo mtaqaanaa qorgashi fargashi wixii markaa la mid ah xariirtuna waa la mid rag marka ileen dumarka waxaa loogu talagalay hadda cagsigii mide in guryaha ay joogaan raggana mar allaala markay bannaanka ka soo kasbaanay ka soo shaqeeyaan ay u raaxeeyaan oo ay helaan meelo aad iyo aad ay ugu nastaan xariirtu jidhkii jilcisaa dahabka qofkuu qurxiyaa ninka raggaa xamaali baa loogu talagalay bannaanka inuu ka soo kasbo wax inuu qaado wax inuu riixo jiljilaac baa loo diidayaa xariir haddii loo labiso dahab loo labiso gormo shaqaynaya oo ma jirto saa darteed dumarkuna mar allaala marka ay yimaadaan ee ninka uu ku dego naagihii baa niman ah maanta habeenkii sidaasay u taallaan halkaasay jiiftaa maantao dhan bay suuqa fadhisay yaa nin ah yaa naag ah lama yaqaano zaman cajiib badan baan ku jirnaa maanta uxilla adahab iyo walxariir liinaafi ummati wa xurima calaa dukuurihim dukuurtoodana waa laga xaaraantinimeeyey wacan cimraan bin xusayn radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahi yuxibbu wuu jecel yahay idaa ancama hadduu u nimceeyo calaa cabdin adoon doon nicmata nimco an yara inuu arka alluu ku arko ahara nicmatihi calayhi addoonkii loo nimceeyey nimcadii ilaahay uu siiyey raadkeeda in jasadkiisa markaa laga arko haddii rabbi xoola ku siiyo oo ilaahay kuu nimceeyo oo nimco fara badan aad hesha ha kaa muuqato ha noqon ninkii la dhihi jira taajirkogolaabo intuu taajir ahaa dacasla'aan buu magaalada mari jiray baa la yidhi wuxuu gadan karaa mara qiimo badan iyo dhar fiican wuxuu gadan karaa mutaqaanaa kaba qiimo badan qofka muslimka ha dadaalo wuxuu rabbi ku siiyo ha kaa muuqato ku shukri shukrigay ka mid tahay wa binicmati rabbika faxadid aba ninkii nebigu yidhi maxaa wuxuu ku arkay asagoo afar xun ka muuqata dhar go'go'an buu wataa hanaan saliideed iyo nadaafad ma laha war xoolo ma leedahay geelii loobaan leeya buu yidhi wa ammaa binicmati rabbika faxadid aw kamaa qaal marka waxay tilmaamaysaa nimcada ilaahay qofka uu siiyey waa inuu aad iyo aad ay uga muuqataa waa la aruurinayaa lacagtii maanta waa la shaqaynaa shaar ma gadanayo intaa wax raba inuu ku tahriibo suu u aruurinayo saddex sano afar sano markuu aruuriyo cunto fiican kama cuno meeshaasuu qamadii ka cunaya waxyaabo kale hal maruu muqalsu dhiibaya wixdhan waa laga qaadanaya keligiisu isla hadlaa markii dambe naftiisana wuu ka carantinimeeyey dhar fiican kama gadanin kobo fiican kama labisanin neelaha ku tag buu lahaa nin kaloon shaqaysan baa ku tegey marka dhibaato badan waaye nimcada ilaahay ha naga muuqato subxaana wa tacaala rawaahu lbayhaqiyu baa xadiidka wariye wacan can cali radia allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nahaa wuxuu diiday can lubsi اlqasiyi iyo wal wاlmucasfari qasiga waa soo tilmaana waa nooc xariirta ka mid ah marada lagu magacaabo mucasfarkana waa marada la sacfaraaneeyey taana rasuulku uu diiday sal اllahu calayh wasalam rawaahu muslim baa xadiidka wariyay wa can cabdullaahi bna camr radia allahu canhuma qaala ra'aa calaya annabiyu korkaygaa nebigu wuxuu ku arkay sal اllahu calayh wasalam fawbayni laba maro oo mucasfarayni la sacfaraaneeyey rinji ayaa la geliyo mar allaala marka zacfaraanka iyo waraska baalka la yidhaahda iyo haddii marada la geliyaa loola jeedaa safarka haddii naqshad ahaan uu ku yahay midabka dhib ma laha laakiin mid waxaa jira mar allaala marka la dhaqaya ka baxa haddii saas oo kale uu noqdo taas waa midda mamnuuca ah nabiga sala allahu calayh wasalam laba maro la sacfaraaneeyey ayuu korkayga ku arkay fa wuxuu ii yidhi ummuka amartuka bi haada mooydaha ku fartaysaa habartaa miyaasaan ku amartay rawaahu muslim yaa rasuulallah maxaan sameeyaa ma tuuraa buu yidhi rasuulkii ilaahayo markaasuu dhahay maye gub xaaladaha waxay tilmaamayaan bacdamaa rasuulku uu yidhi ummuka amartuka bihaada ninkiina uu yidhi rasuulka allow maxaan ku sameeyaa hadda markaasuu rasuulku yidhi balaa xariqhaa marka taa waxay tilmaamaysaa xadiiskan iyo ka horaba dharka xaaladoodu saa ay tahay inaysan habboonin xirashadooda oo mucasfarka markaa ah ama la zacfaraaneeyey ka horena muslim baa wariyey kanna asagoo kale waa laba xadiis oo markaa saxiixa wa can asmaa binti abi bakrin radia allaahu canha annaha akhrajat waxay soo saartay jubbatun jubbad oo rasuulillaah uu lahaa sal alla calih wasalam makfuufata makfuufata aljaybi jeebka lagu wareejiyey iyo iyo walkumayni komkana waa meeshaabaa loola jeedaa eh, iyo walfarjayni bidiibaajin farjaynkana waa shaatiga meesha hoose jubbadda inta ugu hoosaysa ayaa saa waxaa loogu makfuufay diibaaj waa xariir rawaahu abu daawuud waan soo tilmaannay wixii hal far iyo laba far iyo saddex far ah ilaa afar gaarsiiye dhibaato markaa kuma sugna rasuulku saasuu ahaa oo jubbadda ayuu markaa lahaa sal اllahu calayhi wasalam waxaana makfuufo looga dhigo lagu wareejiyay dhinaca jeebka waa meeshaa kore kamaynkana waa meesha gacanta geeskeeda ah farayeenkana waxaa loola jeedaa meelaha hoose biddiibaaji diibaaj baa lagu wareejiyo makfuufo markaa looga dhigay marada inteeda badan hadday caadi tahay in yar oo ziinana saa loogu sameeye xariirtii dhibaato kuma jirto weelasha dahabka bacdamaa la diiday haddii uu kaa jabo silsilad yar oo dahab ah aad ku kabto ayadana waa lagu cuni karaa saan soo marnay laakiin mucdamkeeda iyo weelka badankiisa ama asagoo dhan baa markaa mamnuuc nuuca taasaa markaa loola jeedaa wa asluhu xadiidka asalkiisa fii muslim buu ahaaday wazaada wuxuu ku siyaadiyey kaanat cinda caaisha caaisha agtayday ahayd xataa qubidat ilaa la qibdooday caaisha jubbadaa nebigu ka tegey sal اllahu calayh wasalam caaisha agtayday ahaatay ilaa la qiblooday faqabadtuhaa waan soo qaatay bay tidhi wa kaana nabiyu nebigu sal اllahu calayh wasalam wuxuu ahaa yalbasuhaa mid u xirta mid xirta buu ahaa oo guntada fanaxnu anaguna naqsiluhaa waxaan u dhaqaynay lilmardaa qofka xanuunsan nastashfii biha anagoo ku daawaynayna waayo barakada nebiga sala allahu calayh wasalam inta la soo qaada qofka xanuunsan inta loo dhaqo biyihii ka soo baxay dhaqitaankii yaa la cabsiinayaa kaasuu markaa ilaahay ku caafimaad siinaa subxaana wa tacaala sahna markaa waa ahayn bay tiri caaishaa haysay caaisha waa la qibdooday asmaa qaadatay oo agteeduu ahaa nebigana sala allahu calayh wasalam yalbasuhaa waa xiran jiray jubbaddaa xariirta xirta ah ayuu xihan jiray fanaxnu annaguna naqsiluhaa waan u dhaqi jirnay jubbadii lilmardaa ka xanuunsan nastashfii bihaa waana ku daawaynaynayo daawa markaa looga dhigaayey nebiga sal alla calai wasalam aad bay saxaabada u jeclaayeen waana loo oggolaa tabaruk inay ku sameeyaan candhuuftiisay qaateen dhiiggiisay qaateen timihiisay meel dhigteen waxyaabo fara badan oo noocaasa way sameeyeen ninkii gaalkaa markuu soo booqday wuxuu yidhi wallaahi boqoradoo dhan waan soo arkay laakiin muxamed sida ay asxaabtiisa u tacdiiminayen u weynaynayeen weli ma arkin qof loo boqor oo saa loo weyneeyo wallaahi xaaqa kama soo dhacdo ilaa nin gacantiisa ku dhacaysaa candhuuf ma waa wada marsanayaan ayagoo dhanba xaaladaasuu ahaa rasuulka sal alla calah wasalamoo sharaftaa goonida ayuu ilaahay siiyey wixii ka soo haray waa mamnuuc rasuulka sal alla calah wasalam ninkan owliyuu ahaa iyo naag la sheegay owliye ahaydoo inta la dhaqay biyaheedii dadkii mtaqaanaa lagu dhaqay markay dhimatay cabe baa la sheegayaa insaanku markay ka baxaan diinta sida xayawaankay u liitaan xayawaankay ka hoos maraan rasuulkay qaasku ahayd sal allahu calah wasalam zaada albuqaariyun fi lad adab mufrad kitaabka la yidhaahdo wuxuu ku kordhiyey wa kaana yalbasuhaa wuxuu u xihan jiray nebiga lilwafdi wafdiga markuu qaabilaayo wafdi markay yimaadaan waa u xiran jiray wاljumca iyo salaada jumcadaba saa darteed libaaska waa in lagu dadaalo dharka islaamkuna amray aan xirano dumarka xijaabka la amray ha xirtaano ragga ilaahay ha ka cabsadaano dharka shubhaarkee kufaarta shubahaadka markaa wehee u eg iska ilaaliya surwaalada dhulka jiidaya iska ilaaliya kuwa idinku dheggan iska ilaaliya kuwa hoos laga xira suunka oo intaasoo dhan ay bannaan tahayna aad iyo aad markaa isaga ilaaliya kitaabu اljanaa'izi janaasooyinkii ayuu kitaab u yahay waa jamcu ljanaasa oo mar allaala marka meydka sariirta la saaro sidaa markay wada yihiin ayaa janaaso la yidhaahdaa sidoo kale wuxuu tilmaamayaa wax allaala wixii ku tacalluqa geerida qofka janaasadiisa aaskiisa waxyaabaha lamidkaa looga hadli doonaa wa can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam akfiruu badiya dikra haadimi alladaat midka macmacaanka gooya almowti baa loola jeedaa waa geeride rawaahu tirmidiyun iyo wanasaa'iyun baa xadiid ka wariyey wasaxa ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelo sheegay xadiisku waa saxiix oo wuxuu tilmaamayaa dadka adduunku hadday iska dhex galaan aakhiraa la hilmaamaa wax badan baa laleeyaha dadka geerida xusuusta sababta qubuuraha loo tagoo booqashada loogu tago intaa waa inaad geeri xusuusataa ninkii shalay asaagaa ahaa gaariga cad watay meeshaa ku jicnaynay xoolaha faraha badan lahaa wax kala dabaraay wax kala xawilaayey bengayga wax ka soo bixinaayey yaa dhulka hoostiisa la geliyey ciiddaa laga soo kormarsiiyey ma kula hadli karo wax kuma dhihi karo kuma canaanan karo wax iikaan kuma dhihi karo saas in la noqon doono ogow macnaha saasaa loola jeedaa qubuurta booqda aakhira idin xasuusanayaan buu dhahay nebiga abuu hurayra wuxuu leeyahay qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi akfiruu badiya dikra haadimi ladaati macmacaangooyaha xusuusashadiisa badiya maydka macmacaan kuu gooyaa xillay sukaa saaran tahay oo ay markaa kuu kala baxday oo ay kuu kala furantood xoolo yeelatay owlaad yeelatay aad isleedahay leedahay amayba geeri jirin yaa soo bax markaa lagu leeyahay marka eed u xusuusta buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam wa can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam laa yatamanayanna yuusan tamaninin yuusan jeclaysanin axadukum midkiin almowta geeri liburin dhib sababtii nazala bihi ama dhib yanzilu bihi kusoo degay fa in kaana laa budda haddii laga maarmi waayo haddii inuu may tamaniyo ee uu dhaho ilaahayow idil meehe wax kale ay noqon fa in kaana hadday ahaato laabudda midaan laga maarmaynin mutamaniyan inuu tamaniyo ilaahow idil oo mujaradayuu dhihine falyaqul ha dhaho allaahuma ilaahayow axyinii inoolay maa kaanat alxayaatu khayran lii intay noloshu khayr ii tahay watawaffanii ilaahu ii oofso idaa kaanat alwafaatu khayran lii hadday geeridu khayr ii tahay laakiin ilaahayow idil oo cad ah qofkayuusan dhihin waana dhibaato adduun oo asiiba darteed muttafaqun calayh oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa dhibaatooyinka adduunka dadku markuu soo food saaro inay markaa sabraan inay ilaahay u dulqaataan subxaana wa tacaala inay ilaahay baryaan si uu ilaahay uga qaada subxaana wa tacaala riwaadaha qaar waxay leeyiin haddii cimri laguu siyaadiyo sii noolaato qofku hadduu qof xun ahaana laga yaabay inuu helo wakhtigu ku tooba keeno hadduu qof fiican ahaana oo wanaag samaynayay inuu wanaagga sii siyaadsadaa suuragal ah marka idil qaraf haddii lagu siiyo toobalii tooba labadiinna ma laha kii xumaa kii wanaaga siyaasan lahaana wuxuu siyaasada markaa ma laha darteed qofka muslimka ah yuusan tamaninin yuusan jeclaysanin geeri laa yatamanayanna yuusan tamaninin uusan jeclaysanin axadaku midkiin oo loola jeeda ilaahu idil yuusan dhihin almowta geeri waana lidurin dhib oo nasala bihi ku degay ama yanzilu bihi dhib asiibay dartii qofaa mar alaal markay wax ka gubtaan ama xooluu ka baaba'aan dhahay maxaan ka joogaa adduunka maxaan ka joogaa hadhihine rabbiga u sabir subxaana watacaala haddana kuwa ka soo bilaa wixii waad helaysaa gabarbaahan nin ay jeclaad haddii loo diido sun bay cabaysaa sunta dooliga tubaa cabtay qaarkoos midaa cabtay waxyaabo fara badan oo noocaas ah intaasoo ninuu adduunka jooga kaa keliyao ku diida sir isaga soo tuuraysaa ama se sunuu cabaysaa dhibaatadeeday leedahay maxaan ka noolaana buu qofku leeyahay hadhihin xaaladda noocaas ah laakiin fain kaana laabudda mutamaniyan haddii inuu tamaniyo laabud ay noqoto lagama maarmaan falyaqul ha yidhaahdo allaahuma ilaahayow ahyinii inoolay maa kaanat alxayaatu intay noloshu khayran lii khayr ay ii tahay watawafanii ilaahway oofso ida kaanat ilwafaatu khayra lii muttafaqun calayh waxay ka qasisaan culimmada haddii qofka uu ka baqa diin inuu ka fidnoobo tan waa dhibaato adduun diintaada inay fidnowdo haddaad ka baqdo oo qofku ilaahay shooqu uu qabo subxaana wa tacaala inuu tamaniyo dhibkuma sugnaa la yidhaahdaa xaaladda noocaas ah sida nebi yuusuf calayhi salaam watawafanii uu yidhi rabbi qad aataytanii min almulki markuu tilmaamayey tawafanii musliman oo alxiqnii bisaalixiin iyo wixii markaa lamida muttafaqun calayh وcan buraydata radi allahu canhu can الnabiy sal اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga almu'minu qofka mu'minka ah yamuutu wuu dhintaa bicaraqi اljabiini dhafoordhidid buu la dhintaa asoo dhafoorkiisii wejigiisu dhididaayo ayuu dhimanayaa qofka muslimka ah rawaahu الثalaaثة wasaxaab ibni xibbaan baa xadiidka saxiix yeelay waa calaamad ka mid ah calaamadaha qofkii inuu khaatimo wanaagsan ku dhintay tilmaamaysa inta badan gaaladu sidaa ma aha laakiin mu'minku waa suuragal asagoo dhafoordhididaya inuu markaa dhinto can burayda can الnabiyi qaal almu'minu yamuutu bicaraqi اljabiin taagin asoo wejigiisu dhididaayo ama imtiqaana dhafoor dhidid ayuu markaa ku dhintaa qofka mu'minka ah qolaa waxay ku fasireen waxaa loola jeedaa asagoo daalaadhacaaya oo xalaal raadinaya oo ilaahay diintiisa ku dadaalayo saa ku dhididaaya oo xaaraan ka fogaanayo seed xalaal ku heshaa maantao dhan ku dadaalaya saasuu ku dhintaa ilahay ugu tagaa subxaana wa tacaala sideeda in loo dhaafana wax diidaaya markaa ma jira wa can abi saciid iyo wa abi hurayra radia allaahu canhu canhuma qaalaa waxay dhaheen qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laqinuu u meeriya oo u laqina mowtaakum kuwiina dhimanaya laa ilaaha ila allah rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey iyo wlarbacatuba lainka qofku markuu dhimanayo in agtiisa laa ilaaha ila allah lagu dhaho laa ilaaha ila allah dheh in la dhaho taasoo ay tusaalaynayso qof kastoo hadalkiisa ka u dambeeya laa ilaaha ila allah uu noqdo jannaduu galaabuu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam saa darteed hal mar baa la leeyahay laa ilaaha illa soon la argagax gelinaynin haddaad aragto qofku inuu sii tegaayo dhimanayo laa ilaaha ila allah ama dheh xataa ugu dar qul laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha ila allah haddii uu yidhaahdo waa laga aamusaya lagu celcelin maayo haddiise hadal uu ka dambaysiiyo waa suuragal inaan markuu yidhaahda kadib inuu hadhadlo yaa suuragala ah qofka geeriyoonaya intaa wixii ka dambeey waa loogu soo celinayaa si hadalka ugu dambeey uu laa ilaaha ila allah markaa u noqdo marka laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah waa markuu dhimanaayo anna waxaan u naqaanaa talqiino marka qabriga la dhigo yaa nin intuu madaxa agtiisa fadhiis fadhiisto yaa fulaan qul laa ilaaha illa allah haddii laba mala ku yimaadaan saa ii saa dheh qishkii imtixaanka adduunkaoo kale siyaad marka moodaa marka xaaladda noocaas ayadu mamnuucoo lama ogola weliba inta badan waxay leeyihin yaa fulaan ibnu fulaana oo lamahu bay leeyihiin aabbaha hooyadiisaa la inay dhashay yaa hebel heblaayow ina caawa dhashayey kasaa ahaayo hadday ku yimaadaan diintaada lagu weydii islaam waayo dheh kan xaaka waaba dhinta ninkii goormuu anfici lahaa waa markuu sakaraadka yahay sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati addunya waa cinda sakaraat wa fi laakhira waa qabrigi inuu ku sheego marka sidaa darteed baa laqinuu mawtaakum laa ilaaha illa allah la leeyahay qofku markuu dhimanaayo wa can macqal ibni yasaarin radi allahu canhu ana nabiya sal اllahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi iqra'uu calaa mawtaakum kuwiina dhimanaya ku dul akhriya yaasiin suuradda lagu magacaabo rawaahu abu daawuud wanasaa'iyun wasax ibni xibbaan baa xadiiska saxiix yeelay saxiixaa u tilmaamay ma jiro laakiin xadiisku waa xadiis daciif ah mawtaada waa waxyaabaha soomaalidu ay aad i aad ugu dadaalaan mididii baa laga hilmaamay qaar baa dhahaya yaasiin oo xaalad noocaas ahoo waxaa lagu qaboojiyaa meydka yaasiin akhriyaa yaasiinka waxaa uga qiimo badnaa laa ilaaha ila allah waayo qofka hadalkiisa kan u dambeeya laa ilaaha ila allah yidhaahdo jannaduu markaa gelaya wacan ummi salama radia allahu canha qaalad waxay tidhi dakhala rasuuluullaahi rasuulkii allah soo galay sala allahu calayh wasalam calaa abi salamuu u soo galay radia allahu canhu waqad shaqa asagoo taagay basarahu araggiisa basarahu araggiisa kor u taagay abisalama dagaalka uxud baa la dhaawacay saa darteed umusalame xaaskiisa ahay horayna nebiga xadiisas uu ugu sheegay nebigaa soo booqday asagoo indhiisii kor u taagay fa aqmadahu wuu indhallaabay meydka indhalo in loo indhallaabo way wanaagsan tahay waayo ruuxdu uma qaala dhe wuxuu yidhi ina aruuxa ruuxdu idaa qubida marka la qaadahayo tabicahu lbasar araggaa raacaya indhuhu koray u raacayaan ila naftu markay baxayso hoos ma aado kor bay aadaysaa indhihii kor bay u aadayaan qofku markuu saasoo kale la arko indhaha loo laabaa ama haddii naftu intay saa uga baxday indhihii ay saa ahaadaan ee uu saa ku adkaado ama afka uu kala qaado hadduusaa ku qaboobo inaan isku keennin baa suuragal ah marka nebiga indhuhu u laabay sala allahu calayh wasalam ina aruuxa idaa qubida tabicahu lbasar fadaja annaas dadkii baa buuqay marka oo min ahli ehelkiisa ah markay ogaadeen inuu dhinto rasuulkuba uu yidhi indhalaabkii kadib ruuxdu markay baxdo way garteen inuu dhintay waa ooyeen oo way qayliyeen fadaja waxaa buuqay oo ooyey naasun dad oo min ahlihi ehelkiisa ka mid ah faqaala wuxuu dhahay nebiga laa tadacuu ha ku ha tuugina ama ha dhawaaqina calaa anfusikum ruuxyaalkiina ilaa bikhayrin khayr maahane fa ina almalaa'ikata malaa'igtu tu'amminu waxay aaminaysaa calaa maa taquul waxaad leedihiin malaa'igtu aamiin bay leedahay meeshay joogaan waxaad dhahdaanba aamiin bay leedahay marka khayr ma ahee wax kala ha dhihina maydkana u duceeya ilaahu bedel khayr qabana siiya aamiin bay leeyihiin alla hebelaa naga tegay waa baahanaynaa waa go'nay saanaa noqonay hebeloo naga tegaa saana ahaanaynaa waa laf baa naga jabtay aamiin bay fain almalaaikatu malaaigta faina almalaa'ikata malaa'igtu tu'amminu waxay aamiin odhanaysaa calaa maa taquuluuna waxaad dhahaysaane uma intaa kadib qaala rasuulku wuxuu dhahay allaahuma qfir ilaahu u dembi dhaaf liabi salama warfac darajatahu darajadiisana ilaahayo kor u qaad fi lmahdiyiina dadka mahdiyiinta dhexdooda wafsax ilaahu u lahu asaga fii qabrihi qabrigiisa wanawir lahu ilaahu u iftiimi fiihi qabrigana qabrigana u iftiimi saasuu markaa mtaqaanaa nebigu uu ugu duceeyey sal اllahu calayh wasalam wafsax lahu u waasici fii qabrihi wanawir lahu u iftiimi fii qabrigii waakhlufhu fii caqibihi ilaahu ciribtiisana bedel khayr qabooga tahay oo khaliif u siiyo wax bedela asaga ciribtiisii dadka uu ka tegayna ilaw khaliif wanaagsan sii rawa muslim baa xadiidka wariyey wa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh markii la ofsaday sujiya waxaa lagu daboolay biburdatin go go'aasoo xabiratin xabira ah ama xabiro la yiraahdo xabiro waxaa ka odhaa markuu xadxadiiqyo leeyahay go'diilme diilmo leh yaa nebiga lagu daboolay muttafaqun calayh waayo geeridu naxtin bay leedahay qofku mar allaala marka uu dhinto waxaa wanaagsan wejiga loo daboolo ama asagoo dhan markaa la dedo intay ka imaanayaan dadkii dhaqi lahaa hagaaji lahaa marka rasuulka sal alla wasalam markii la oofsaday anna rasuul allahi sala allahu calayh wasalam xiina tuwafiya markii la oofsaday sujiya waxaa lagu daboolay biburdin go go'asoo xabira xaadira iyo diildiilmo ama xariiqnimo leh muttafaqun calayhi wa canha weli waa caaisha anna abaabakrn sidiiq radia allahu canhu qabbala wuxuu dhunkaday annabiya nebiga sal alla aleh wasalam bacda mowtihi geeridiisa kadib rawahu lbukhaariyu baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka meydka ah ee dhintay in la shumin karo la dhunkan karo eheladiisii dadka saaxiibadiisa ahaa dadkayaabaha la midka ah anna abaabakrn sidiiq qabbala wuxuu shumiyey ama uu dhunkaday annabiya sal alla calah wasalam bacda mowtihi geeridiisa kadib cumarna meeshaasuu istaagsanaa ule caryaa dhintay caryaa dhihi karna maxamed baa dhintay qoortaanka goynaa buu yidhi qof allaala qofkii dhahaa nebigaa dhintay abubakar baa yimid maba u aadayna guriga wuxuu aaday rasuulka maradii buu ka qaaday markaasuu labadii dhood inta u dhaxaysa ka shumiyey markaasuu dhaha maxaa ka udug badan oo ka caraf badan xayanoonayd hadduu nooley hadduu dhintayba rasuulka sal alla calah wasalam wuu u daboolay cumar buu la hadlay inuu fadhiisto qiso dheer bay markaa ahayd qabala الnabiy bacda mowtihi rawahu lbukhaariy وcan abi hurayra radi allahu canhu can الnabiyi sal اlla alيه wasalam qaal nafsu اlmu'mini mu'minka nafsada ama nafsta mu'minadda ah qofka mu'minkaa nafsadiisu mucallaqatun way callaqan tahay way xabisan tahay bidaynihi dayntiisa sababteeda yaa loo mucallaqeeyaa xataa yuqdiya canhu ilaa laga gudo ilaa xaggiisa laga gudo rawaahu axmed wtirmidiyu xasanahu xasan buu ku laakiin xadiisku waa ka darajo sareeya xasan oo ilaa saxiix buu markaa gaarayaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa dayntu inay dhibaato badan leedahay qofka dhinta mar allaala marka la aaso daynta ayaa muhiim ah waxa ugu horeeya dadku ay fiiriyaan in markaa laga gudo maanta geelkaa muhiim ah daynta muhiim ma ahee geelkii laqalaa baa muhiim ah boqol deen baa lagu leeyahay xasanaadkiisii deynta darteed yaa loo callaqay wixii la siin lahaa oo wanaag ahaa dayn darteeda looga haystaa naftiisaa rahman adna geelii waxaad banaanka ku cunaysaa maskiinkana waa xayiran yahay yo qof isku imaanaya yaa deyn ku lahaa iyo yaa dayn leh iyo deyn maa lagu lahaa maba jira haddii jirtana qalla maa yuujid aad bay yartaa in la helo go' ma dhahay qofkii ma go'ay suuqa xooluhu taagan yahayba war suuqa xoolaha laga horeeya ninkan maxaa lagu leeyahay oo dayn ah maxaa xaalku yahay say arintu tahay in laisweydiiye waa muhiim min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn buu dha ila subxaana watacaala wasiyo iyo dardaaran iyo dayn weliba aayadda daynta bacdamay hormarisay daynta horeysaa la leeyahay sababtana waxay tahay bay yidhahdaan mufasiriinta sababta wasiyada loo hormariyey qofka wasiyadee loo dardaarmay inuusan maqlin baa suuragal ah la bootiyo si aan loo bootin baa looga bilaabay amaa qofka daynta le waa ogyahay intuu soo baxo dhaawacigaa laga qaada ninkaa ninkaa meydka dhinta la qaadimaaragta ha la dhigo ilaa ceeg layga siiyo xaq buu leeyahay marka saa darteed nafta mu'minada ah waa mucallaqo way laalaadaa way callaqan tahay bidaynihi daynkiisa sababtiisa xataa yuqdiya canhu ilaa laga goda xaggiisa rawahu axmed watirmidi waxasanawi laakiin xadiisku waa saxiix nebigu xataa kuma tukan jirin qofka daynta lagu leeyahay haddii janaase la keeno dayn maa lagu leeya buu dhihi jiray ha haddii la dhaona ku tukaduu dhihi jiray dadka sal allah calayh wasalam laakiin markii futuuxaad la helay oo nebigu maalkii baytulmaal ka yimid markii dambe waa ku tukan jiray asagaana ka gudi jiray sal allahu calayh wasalam qofkii deen lagu leeya facalaya ayuu dhihi jiray ciyaalba korkayga ahaaday qofkii xoolo ka tagana ehelkiisa iska leh ninkii deen iyo rafaad ka tagana anaad magaca bixinay buu dhihi jiray rasuulka sal allahu calayh wasalam madaxdaasaa loogu talagalay laakiin ma laha maanta can ibni cabbaas radi allaahu canhuma ana anabiya sal alay wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi fi saqada dhacay can raaxilatihi gaadiidkiisa faras uu saarnaa buu ka dhacay famaata dhintay carafaa la taagnaa nebigu wuxuu yidhi iqsiluuhu dhaqa bimaa'in biyo ku dhaqa wa iyo gob wa ku kafana fii oobayni laba maro fii oobayhi labadiisa maro saasaa fiican muttafaqun calayh macnaha labadiisa maro u guntanaa u dhaqa carafaa la taagnaa carafaydoo la taagaya weli qofku waa xaaji ma xalaaloobin labadiisa go' ayuu watay faraskii u saarnaa buu ka dhacay qoortay ka jebisay ninkii waa dhintay markaasuu rasuulku dhaha yaqsiluuhu bimaa'in biyo iyo waxaad ku dhaqdaan wasidrin waxaadna kafan uga dhigtaan wakafinuuhu way maalinta qiyaama wuxuu soo baxayaa kasoo talbiyaysana labayg allaahuma labayg asoo dhahaya iyo waxaa ka soo baxayaa qabriga waayo qof wuxuu ku dhintaa lagu soo bixiyaa ninkaan xaaji waaye carafuu taagnaa xajkii weli uma dhammaan asagoo xajkii wata labadiisa go'watuu soo baxa qiyaamaha labayk allaahuma labayg nindhaha jannaka cilbi waa kaasahay labayka laa shariika lak saasuu markaa ku imaanayaa muttafaqun calayhi wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi lamaa araaduu markay dooneen saxaabadii as nebiy nebiga dhaqitaankiisa waa markuu dhintay qaaluu waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaaranay maa ma garanayno nujaridu ma dhardhignaa rasuul allahi sala allahu calay wasalam rasuulka alleh dharka intaan ka dhigno miyaan saa ku dhaqnaa kamaa nujaridu mawtaana saan u dhardhigna weyla mawtada ah ilan markay dhaqayaan way dhardhigaayeen markaasay si u dhaqaayeen ayaguna waxa waaye waa nebigii ugu horreeye ku dhex dhintay reer bani israiil oo kale nebiyaal badan badan baa soo martay laakiin ummaddani waa nebigii ugu horreey say u dhaqaan bay la'yihiin markaasay dhaheen ma dhardhignaa rasuulka sida aan dadkeena mawtada u dhardhigno oo kale am laa mase maya masamaya alxadii xadiiku waa dheeraa rawa axmed abu daawud waa darajo xasana xadiidka waa camalfalgu macnaa waa darajo fiican ee xadiidka wuu kaa uu dheeraa waxaa ka waxaa ku jiray markay isdhaheen oo waxay sameen ay la'yihiin yaa hal mar hurdo lagu salida ayagoo dhanba wixii meesha joogay waa wada hurdeen markaasaa cod meeluu ka yimid aysan ogayn bay maqleen rasuulka dhaqa asagoo dharkiisa qaba sala allahu calayhi wasalam saasaa markaa nabiga lagu dhaqay sala allahu calayh wasalam wacan ummu catiyata radia allahu canha qaalad waxay tidhi alayna calayna annabiyu nebigaa noo soo galay sal alla calayh wasalam wanaxnu annagoo nuqasilu dhaqaynaa ibnatahu gabadhiisii gabadhiisii zaynab markay dhimatay annagoo dhaqayna ayuu noo soo galay nebiga faqaal wuxuu yidhi iqsil wuxuu yidhi isilnahaa dhaqa aaaa saddex mar aw hamsan ama shan aw akar ama wax ka badan min daalika arrintaa in ra'aytunna daalika macnaha haddii saddex iyo shanba ay uga go'i weysa wasaqda haddaad u aragtaan inaad ka badisaanna ow akar min daalika laakiin markas waa inay tirisdheer ahaataa saddex shan toddoba sagaal iyo wixii markaa la mid ah dhaqa buu dhahay gabadha iqsilnaha dhaqa aaaan saddex mar aw hamsan ama shan aw akar min dalika ama wax ka badan waa goormee in ra'aytunna dalika haddaasaa u aragtaan bimaa'in biyo ku dhaqa wasidrin iyo geedgubeed gubku wuxuu u dhigmaa sida shaambada oo kale aad buu u fiican yahay waxna waa nadiifiyaa wajacalna yeela fi laakhirati marka dambana kaafuuran kaafuur sameeye waa geed qaboobo haddana aad u udga aw shay-an ama shay oo min kaafuurin kaafuur ah falammaa markii faraqnaa aan dhammaynayna aadannaahu waan ogeysiinay riwaayadaha qaar baa waxay ku dareen haddaad dhammaysaanna isoo ogeysiiya buu dhahay nebiga haddaad dhammaysaan dhaqitaanka gabadha isoo ogeysiiya falammaa faraqnaa markaan faaruqnayna aadannaahu waan ogeysiinay fa alqaa ilayna wuxuu noo soo tuuray nebiga xiqwahu wasguntigiisii fa qaala markaasuu dhahay ashcirnahaa la xiriiriya jasadkeeda iyaahu hoosguntiga muttafaqun calayh intaada kafanta gelinin marka hore hoosguntigayga intuu hoosguntigii sii siiyey yuu nebigu dhahay la ishcaariya waa dharka gudaha ishcaarinta badan lagu magacaaba oo jasadka ku dhega uguna markaa horeeya saa markaa yeela muttafaqun calayh wa fii riwaaya ibda'na ka bilaaba bimayaaminihaa makaanu midigteeda midigta ka bilaabo markaad dhaqaysaan wa mawaadici alwuduu iyo goobaha weyse qaadkaoo minha jasadkeeda ka mid ah goobaha weyse dhaqa oo meeshaa ka bilaaba wa fii lafdi lilbukhaari waxay ahaa fadafarnaa waan tinicnay shacraha timaheedaan u dabnay alaaata qoroonin saddex gees geeskan iyo geeska iyo dhexda saasay ugu dabeen marka timaheedii fa alqaynaahu khalfahaa gadaashaedaan u tuurnay marka saasaan markaa yeelnay gabadhii marka dumarka saasaa loo dhaqaya dumar dumar baa dhaqaa nebi moxamed oo jooga sal alla calih wasalam gabadhiisii dumar baa markaa dhaqay hooyadaa iyo mtaqaana adiga isma dhaqi kartaan wax isdhaqi karaa oo raggii dumarka la ah waa nin naagtiisa saa darteed inta ka soo artay waxay fuqaad leeyihin axaadiistu tilmaamaya ninna nin baa dhaqaaya naagna naag marka laga bixiy wixii sabi markaa ah saa darteed baa waxaa la tilmaamayaa haddii naag ay dhimato meeshana la waaya naag ku dhaqdo naag kale aysan joogin waa loo tayamumayaa bay leeyihiin ninkana saasoo kale ama walaashi eedadii aweeyadii wooydii waxay rabtaa noqoto ma sugna mana jirto laakiin naagna naag baa dhaqaysa ninna nin baa markaa dhaqaa saasay xaaladdu tahay marka rasuulka sal alla alai wasalam gabadhiisii markay dhaqaayeen saasuu markaa kula dardaarmay kaafuurku aad buu u fiican yahay shay udgaaya ama catar biyaha qaybta ugu dambaysa marka lagu dhaqaayo in wax carfaya lagu daro aad bay markaa u fiican tahay wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi kafana rasuulu llahi kufina dhee waa la kafanay rasuulu llahi sal alla alay lagu karfanay biidin cadcad ah saxuuliyatin saxuuli loo nisbiya oo lagu sameeyey oo min kursufin suuf ah, laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiis cimaamadna aan ku jirin muttafaqun calayhi macnaa waxaad dhici karta in olajeeda khamiis way ku jireen laakiin saddexdaa way ka badnaayeen waa macquul waxaa macquula laysa fiiha saddexdaa mare lagu karfanay khamiis walaa cimaama intaba markaa kuma jireen muttafaqun calayh wacan ibni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu dhahay lamaa goortii tawafiya la oofsaday cabdullaahi ibnu ubay waa ninkii munaafiqa ahaa ugu weynaa ee madaxda u ahaa jaa ibnu wiilkiisii cabdulaahi baa u yimid ilaa rasuulilah sal a wasalam wiilkiisii cabdulaahi baa nebiga u yimid faqaala wuxuu dhahay acطinii rasuulka allow isii qamiisaka qamiiskaaga isii ukafinhu aan ku kafana fiihi kafiiska aabbaheeye faacaahu wuu siiye muttafaqun calayh waa ninkii nebigu ugu dhibka badnaa sal alla alay wasalam naxariista nebigay tilmaamaysaa sal alla alay wasalam nebiga dulqaadkiisuu tilmaamayaa ninkii guriga nebiga been ka sheegay ee soddon maalmood caaisha nebigu u dhahay kayfa tiikum wartii ka warrama xataa caaisha uu quuri waay waa ninkii soo abaabulay waa ninkii dhahay haddaan madiina u noqono layukhrijanna alacazu minha aladal kan dulliga badan baa laga bixin doonaa magaalada kan cizigaa ka bixin doona cizigaasuu iskula jeedaa dulliga nebigu ula jeedaa sal wasalam maalin asoo dameer wata nebiga intuu u yimid buu rabay inuu wacdiyo weliba dadkaa dhahay kaalay cabdulaahi baa joogay wacdi markuu soo dul istaago sanka qabsaday uu dhahay dameerkaa gurkiisa aydhibaa iga leexi marka ninkii noocaas ahaa yaa wiilkiisii u yimid rasuulka sal alla alih wasalam uu yidhi qamiiskaaga isii aabbayaan ku kafane aan ku dara macnahe wuu siiyey rasuulka sal alla calah wasalam markaasuu dhahay markaad hagaajisidna isoo ogeysii xataa salaad janaasuu damce nebigu inuu ku tukado intuu saa u istaagay ama intuu u yimid yimid dhabta saartay uu candhuufyo ku tutufay nebiga intaa in wanaag iyo khayr iyo janno uu helo kadib buu nebigu istaagay isagoo janaaso ugu tukado cumaraa soo qabtoo dha ma ku tukanaysa asagoo munaafiq ah idaabuu dhahay nebiga waa ku tukana istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina mara toddobaatan jeer buu dhahay ilaahay haddaan ogahay toddobaatan haddaan uga badiyo in loo dhaafay waan uga badin lahaa buu dhahay ilaa ilaahay soo dejiye walaa tusalli calaa axadin minhum maanta abadan maanta ka dambe munaafiq dambe oo oo dhinta ha ku tukan buu dhahay ila subxaana wa tacaala walaa taqum calaa qabrihi qabrigiisana istaagin amiiskii nebiga xamruuftii nebiga janaasadii nebiga kula u tari weysay qofku hadduu ilaahay ka cabsan waayo subxaana wa tacaala xaq uu raaci waayo nin fiicana saa ahaa iyo nin fiicana qur-aan isaaray iyo nin fiicana maradiis laygu duugo agu anfici mayso qof walboo taacada ilahay ku dadaal marka muttafaqun calayh wacan ibni cabbaas radi allahu canhuma ana nebiya sal alla alih wasalam nebiga qaala wuxuu yidhi ilbisuu xirta min iyaabikum dhararkiina albayaad kuwa cadcadkaa xirta fa inaha min khayri iyaabikum waa dharkiina kuwa ugu khayrka badane maahane wakafinuu fiiha kuna kafana mawtaakum kuwiina dhintaa rawahu hamsa ila nasaa'iyu wasaxahu tirmidi baa xadiiska saxiix yeelay waa suu sheego xadiisku waa saxiix dharka ilaah nebiga agtiisa loogu jeclaa dharka cadcadka buu ahaa qamiis cad buu xihan jira nebiga sal alla alih wasalam malladeena kalara kale way jireen oo nebiga sal alla alay slam dhicta inuu mara camaamad guduudan qaatay mid madow mid dasam ah macnaha mid subaga oo kale markaa u eg laakiin dharka min iyaabikum dharyaalkiina albayaada kuwa cadcadkaa ka xirta fainaha min khayri iyaabikum wakafinuu fiiha mawtaakum kuwiina dhintana ku kafana hamsadaa warsayey nasaa'i tirmid wuu saxiix yeelay wa jaabir radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal alla alay wasalam idaa kafana hadduu kafanayo axadukum midkiin uu karfan gelinaya qaa walaalkii falyuxsin kafantiisa ha wanaajiyo si fiican u geli oo u qurxi haddii kulle waa la aasirabaa inta gajiida saa yeelo waa maya si wanaagsan ugu labis baa la leeyahay axadkiin hadduu kafanaya mid walaalkii ah oo dhintay falyuxsin kafanahu kafankiisa ha qurxiyo ha wanaajiye macnaha rawaahu muslim wa canhu waa saxaabigii hore qaale wuxuu yidhi waa jaabire kaana anabiyu nebigu wuxuu ahaa yajmacu mid ku kulmiya ayuu nebigu ahaa bayna rajulayni labadii nin ee kasta oo min qatla uxud uxud kuwii lagu dilay ah fii hawbin waaxid hal mara keliya uma yaquul markaasuu dhahayay ayukum akaru akhdan lilqur'aani kee qur'aan qaadasho badan labadooyaa xaafidsan oo qur'aan badan yaqaana kii loo ishaara haddii la dhaho kan baa u badan fayuqadimuhu fi laxd laxdiguu ka hormarin jiray kan xaafidka ah ee qur'aanka yaqaana kaasaa godka lagu hormarinayaa walam yuasiluu lama dhaqin walam yusalli bih calayhim mana lagu tukan nebigu mana dhaqin mana ku tukanin ilan sidooda lagu aasayaa ayagana qiyaamo waxay soo baxayan ayagoo dhiiggooda socda ayagoo sidoodii bay soo baxayaan oo dhiiggooda aad moodo lowmu dam ee carafta ka soo baxaysana riixulmiski nin ilaahay dartii loo soo dilay oo caalkiisu saa yahay asagana wuxuu ku soo baxay sidii uu ku dhintaye asagana waxau kamid yahay dadka jannada ugu horeeya xaaladaasuu markaa kamid yahay laba saxaabi yaa dagaalkii uxud mar allaale markii la gelaya waxay dhaheen war yahow dhib baana haystaa waa cabdullaahi bni jaxsh iyo lagu magacaabo sacad ibn abi waqaas waad u jeeddaan dhibaatada soo socotaa gees aan ubaxne ilaahay aan tugna buu dhahay nakeen meeshii bay galeenoo meel geesay galeen sacad baa ducadii bilaabay ilaahayo wiilberinta haddaan la kulanna cadowga waxaad iga hor keentaa nin xoog badan oo gaalada ka mid ah oo kakan oo carro ii qaba oo asagoo dhan aan la dayi karno aad u xoog badan seef qaataa intaa ka bacdi anigana aan isqaabilno markaa kadibna aan ka guulaysto aan dilo hubkiisii wax jeebkiis ku jiran aan qaato aamiin dheh buu yidhi cabdulahi aamiin buu yidhi cabdullah baa ducadii qaata wuxuu dhahay low anna saasoo kale beri iga horkeen nin shadiid xardi ahoo aad xanaaqiisa u daran yahay oo xoog badan haddana aan dagaalana kadibna idila markuu idilan sankii dhagayga googooye buu dhahay oo beri mar allaal markaan kuu imaadood idhahdo addoonkaygiiyo maxaa dhegtaadii sankaaga loo gooye ilaah dartaa baa loo gooye inaan dhaho ilaahay sacadna aamiin buu yidhi sacad baa cabdulaahi qoraxdu ma dhicin waa la dilay sankiisii dhagaal la googooyey intaa wixii ka dambeey sacad wuxuu dhaha wallaahi cabdulahi iga duca fiicnaa waa iga duco quruxsanaa marka saa darteed ayukum akharu aqda lilqur'aan fayuqadimuu fi اllaxd wlam yuasiluu wlam yusalli calayhim mana lagu tukanin وcan cali bn abi طaalibin qaal samictu الnabi nebigaan maqlay sal اllahu calayh wasalam yaquul asagoo odhanaya laa tuqaaluu ha ku xadgudbine fi lkafani kafanta fainahu maxaa yeelay yuslabu waa la siibaynaa ayada sariican si degdeg ah degdeg bay ku dhammaataa marka qofka la kafanayo mara qaali ah oo saa ah waxba aan lagu kafanin sida dadka madaxda markay dhintaan iyo dadka xooloqabeenkii sida la yeelo kale abubakar wuxuu dhihi jiray baa la yidhi maradeedaan igu kafana waayo midda duugta igu kafana midda cusub ninka nool bay anfacaysaa asagaa ku xarakoonaya magaalada ku aadaaya laakiin nebigu wuxuu leeyahy sal alla alay wasalam qaali ha ka dhigina kafanta oo mid qaali ama ha ku xadgudbinaba fa innahu yuslub way dhammaanaysaa sariican beriba intuu wax ku daadaato aboorna markaa cunay rawahu abu daawuud laakiin xadiisku waa daciif xadiiska sanadkiisu dacfi baa ku jira وcan caaشhaةa radي الlahu canha أن النabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala lahaa caaisha wuxuu ku yidhi low mutti haddaad dhimato qablii hortey laba sabtokii waan ku dhaqi lahaa buu dhahay nebiga sal alla wasalam alxadiid ninkii naagtiisna isdhaqi karaan yuu xadiidka markaa tilmaamayaa rawaahu axmed waibnu maaja wasaxa ibnu xibbaan baa xadiiska saxiix yeelay waa xadiid saxiix ah weli waa markii nebiga sal alla slam geeridiisii ay soo dhowaatay baqiic buu kaga qayb galay janaase la aasaayey wuxuu ka soo noqday asagoo madaxa xanuunaaya caaishuu u soo galay oo dhaysa waa ra'saa alla madax xanuunkaygiyo aadaa madaxa iyo xanuuna markaasuu rasuulku dhahay sal alla calah wasalam haddaad hortay dhimato waan ku dhaqi lahaa waa ku gartay bay tihi waxaad rabtaa inaad mata abal wuxuu yidhi baa la yidhi ee waan ku dhaqi lahaa waan ku kafani lahaa sinaasaa kugu tukan lahaa kadib waan ku aasi lahaa waa ku fahmay tihi waxaad rabtaa inaad hortaa dhinto oo aad idhaqdo ikafalto janaasa udooda aasto markaad soo noqotana guriga xaasaskaaga kala aadaatadaya naago aad bay cajiib badan yihin ninkiisa garaadka ah low mudti qablii hortii haddaad dhiman lahayd labasaltuki markaasuu rasuulku dhahay bal ana waa ra'saah anaa kaa daran wuxuu cabirahayey inuu asaga ka hor dhimanaayo sal allahu calayh wasalam bal ana waa ra'saah buu yidhi cashay anaa kaa daran marka ninkii naagtiisu waa isdhaqi karaan wa can asma binti cumays radia allahu canha anna faadimata faadimo radia allaahu canha ayaa awsad dardaarantay an yurasilahaa inuu dhaqo caliyun cali rawahu daara qudni waa xadiis xasan ah faadimo waxay dardaarantay ninkeeda inuu dhaqo ninkeeda inuu markaa dhaqo asma binti cumays xataa dumar hadday ku jiraan asiguna ay dhaqayaan asagana uu la dhaqo xaalad noocaas dhib kuma sugnaa asma binti cumays waxay leedahay faadima oo nebiga gabadhiisii ahayd ninkeeda cali ah ayay dardaarantay inuu markaa dhaqo waayo faatimo way ka geeri horaysay cali radi allaahu canhu oo mar allaala markii nebiga uu dhimanayey waati intuu mar dhegtu wax ugu sheegay ay oysay haddana dhegtu wax ugu sheegay markaasay qosashay caaisha soo carartay isla markii tiri eedo muxuu kuu sheegay nebiga sir waaye tidhi makuu sheegaaye way qalisay laakiin markii rasuulku uu dhintay caasho ma hilmaamin waa u wacday haddana kaaliya tiri ii sheegnay wuxuu ku yidhi markaasaa waxay tihi faadimo nebigu markii ugu horraysuu dhegtu ugu sheegay wuxuu ii sheegay xanuunkaan ahaayo inuu ku dhimanaayo rasuulka sal alla alih wasalam markaasaan dooyey markii kale wuxuu ii sheegay inaan ahay sayidada dumarka ahlu jannaha ah markaasaan qoslidii tiri riwaayadaha qaarkood wuxuu ii sheegay qofka ugu horeeya ee xoog nebiga haleelaaya ehelkiisa inay ayada tahay markaasay ku farxday lix bilood bay ka dambaysay baa layidhahdaa wax lamid ah marka faadimo way dardaarantay waxay dardaarantay an yuqsilaha inuu mayro ama uu dhaqo caliyun cali inuu markaa dhaqo taasay markaa dardaarantay marka asma bintu cumaysna horaad u barateenoo jacfar baa qabay jacfar ibn abi aalib jacfar markii uu ka dhintay naama laga dilay waxaa guursaday baa la yidhi abubakar asma bintu cumays waa gabadhii xajka ayadoo u socota umushay intaa wixii ka dambaysana cali baa uga dabamaray saddexdaa nin baa guursatay asma gabar cajiib badan bay ahayd binti cumays anna faadimata radia allahu canhaa awsad way dardaarantay an yugasilahaa caliyun cali inuu markaa mayro ama uu dhaqo waa xadiis xasan ah wa can burayd radia allahu canhu fii qisati alhaamidiyati gabadhii reer haamidi ahayd allatii taasoo amara nebiy nebigu amray sal alla alay waslam birajmiha rajminteeda fi zinaa zina ay gashay darteed qaala wuxuu dhahay uma mara biha nebigu wuxuu amray in lagu tukado uma amara biha fasallaa calayha waa lagu tukaday wadufinat waana la aasay rawa muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa gabadhan reer khaamidida ahayd way zinaysatay markay zinaystay rasuulka u timid sal alla alay slam ayadoo uur leh markaaseed rasuulka alloo uur baan leeyahay oo saas xaaladiisu ay tahay ama samar alaal markii dembigeedii qiratay rasuulku wuxuu amray in la rajmiyo waa la rajmiyey intaa kabacdi rasuulku wuxuu amray in lagu tukado waana lagu tukaday rawa muslim nebigu ma ku tukaday mase maya qaar waxay tilmaamayaan inuu nebigu ku tukaday weliba toobay keentay toobo toddobaatan qofood oo reer madiine oo eh, hadday tooba keeni lahaayeen toobada ay keligeed keentay toddobaatan qofood oo magaalo degan yaa janna ku geli lahaayeen ma heli kartaa buu dhahay nebiga qof nafsadiisa ilaahay ka iibsay subxaana wa tacaala ilaa cumar baa ka celiya oo damac inuu ka celiyo oo dhahay ma ku tukanaysaa wahya zaaniya ama ayadaa ma gabadh kale waxay ahaayeenba ayadoo zaanidii maa ku tukanaysaa idaaboo dhan cumar nebiga waa ku tukanayaa laqad taabat tawba bay la timid haddii loo qaybiyo toddobaatan qofood oo reer magaalo ah janno markaa ku geli lahaayeen fasallaa calayha wadufinad waana la aasay qof markuu dembi galo qoftaan wayba tooba keentaye haddii qofku dembi galo dembi kabeerow xataa markaa uu yahay xaaladdaa markaa la samaynaya dhibna kuma jirto can jaabir bin samura radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi utiya annebiyu nebiga waxaa loo keenoo loola yimid sal اlahu calيh wasalam birajulin nin ninkaasoo qatala dilay nafsahu nafsadiisa bimashaaqis buu ku dilay toorey shaaqis waa bir aalad wax disha ayuu naftiisa ku dilay falam yusalli calayhi tukan rasuulka sal alla alayh wasalam rawa muslim baa xadiidka wariyey xadiidku wuxuu tilmaamaa nafsadda oo la dilo waa dhibaato aad iyo aad weyn nebiga sal alla calayh wasalamna waa uu inuu markaa ku tukado riwaayadaha qaar waxay dhaheen salluu calaa saaxibikum ku tukada idinka macnaha salaad janaasaha ku tukado waa lagu tugtay nebiga laakiin muxuu u diidey haddii nebiga uu diiday sal alla calayh wasalam adag baa ku jira sababtu waxay tahay qofku waa ka reebtoomayaa haddii qofkiiba naftiisa dila jirtaa masaajidka rasuulku uu ku tukto kii dilaba haddii uu ku tukado markaa qofku waa laakiin haddii nebiga uu diido qof kasta waa baqaya haddii rasuulka sal alla alay slam uusan kuugu tukanayninba isku dilaysaa inuu ka haro waa suuragal teeda kale qofkan baxar buu ku jiraa oo qofka naftiisa dila sida xadiis noo imaan doontaba wuxuu ku dilay ayaa naarta lagu geliyaa hadduu tooray ku dilayna asoo naarta ku jiro isku dhufanayaa sun hadduu cabuu ku dhintayna suntiibuu naarta jahanama ku dhex cabayaa meel dheer hadduu iska soo tuurayna meel dheeruu iska soo tuuraasoo naarta ku dhex jiraa marka ayadoo saas ay tahay nebigana uu yahay mustajaabu ducaa oo wuxuu ilaahay ka barya la siinaayo ninkana xaaladda uu ku jiro rasuulku waa inuu ka joogsadaa sal alla aleh wasalam sidaa darteed qofka naftiisa dila waa lagu tukan karaa laakiin nebiga asagaa diiday sal allahu calayh wasalam rawaahu muslim wa abi hurayra radia allahu canhu fii qisati almar'ati gabadhii qisadeeda allatii taasoo kaanad ahayd taquumu mid xaaqda almasjida masaajidka gabadhaa sharafteeda masaajidkii xaaqi arki jirtay qaala wuxuu dhahay fasa'ala canha wuu weydiiyey annabi nebiga sal alla alay slam mudda inta la waayey rasuulka weydiiyey faqaaluu waxay dhaheen maatat way dhimatay moogid miya rasuulkii allo faqaal wuxuu dhahay afalaa kuntum aadantumunii aadantumunii maxaad u ahaan weyseen kuwa iisoo ogeysiiya maxaad iigu soo sheegi weyseen buu dhaa nebiga sal gabadha gabarh sharaf leh bay ahayd beydka allay xaaqaysay ma xaaqeen filimada iyo xumaanta iyo kalaabyadee ilaahay gurigiisay xaaqaysay subxaana wa tacaala faka'annahum waxaad mooddaa ayaguna saqaru eh, inay yaraysteen faka'annahum waaba ayagoo saqaruu amrahaa amarkeeda yaraystay faqaala wuxuu dhaha nebiga dulluunii calaa qabrihaa hadda ituso qabrigeeda igeeya fadalluuhu waa la tusiyey oo waa loo geeyey fasallaa calayha wuu ku dul tukaday muttafaqu calayh ama u duceeyey wasaada muslim wuxuu ku siyaadiyey uma qaala wuxuu dhaha intaa kadib nebiga inna haadihi alqubuur qubuurtan ma u jeedeen mamluu'atu waxay ahayn kuwa laga buuxiyey dulmatun mugdi calaa ahli ahladooda mugdi bay ku jireen waina allaha ilaah baa yunawiruhaa ku iftiimiyey lahum ayaga bisalaatii ducadayda ama salaadayda calayhim korkooda aan ku tukaday gabar madooba aheed baa la yidhi riwaayadaha qaarkood wiil bay tilmaamayaan masaajidka u xaaqi jira ama masaajidkii xaaqi jirtay way dhimatay habeenimay aaseenba rasuulku maaantii dambe wuu waayey waa weydiiyey aaway buu yidhi in layska warqabo aad bay u fiican tahay nebiga waa ka warhayaa saxaabadiisa wuxuu yahay mtaqaanaa hogaamiye ummaddiisa ka warhaayo kii baahan iyo kii dhintay iyo kii dhibaataysama markaa la socda umaraa noo soo baxdo islaamooyinka jidka ku dhala gabdhaha jidka lagu kufsado qof baahi u dhintaa geel abaar u dhintaa iyo waxyaabo badanoo noocaasoo kalea ah. fiiri gabadhan wuxuu rasuulku dhahay aaway heblaayo aaway wuu weydiiyey faqaaluu waxay dhaheen maatad way dhimatay wuu xanaaqay faqaala afalaa kuntum aadantumuunii maxaad iigu soo sheegi weyseen faka'annahum saqiruu amraha ayagna waxay isdhaheen waa gabar masaalixa ah, xaaqija isbansiin la waaye waxba nebigaan loo soo sheegay way isdhaheen waxaa dhici karta inay amarkeeda yaraysteenoo habeennimona ay tahay nebiga waxba yaan la soo dhibin inay isdhaheen oo iska duugeen faqaala nebigu wuxuu dhahay dulluunii calaa qabrihaa qabrigeeda itusiya fadulluhu waa la tusiyey fasallaa calayha wuu ku tukaday muttafaqun calayhi qofka markii la aasay kadib ayuu markaa ku tukaday nebiga rawaahu muslim uma qaal ina haadihi alqubuur buu yidhi qubuurahan meesha ku yaala mamlu'atun waxaa lagu buuxiyey dulmatun mugdi calaa ahliha heladeeda dadka ku jira mugdi bay ku jireen wain allaha ilaahayna yunawiruhaa wuxuu ku iftiimiyey lahum ayaga bisalaati salaadayda calayhim korkooda aan ku tukaday weli janaasadii baa noo sii socota laakiin meesha noo joogto wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam